بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول المصنف رحمه الله باب المفعول فيه مفعول فيه أي أو باب يهي waxaynu kusoo jirnay kitaabkii mutamimada ahaa gaar ahaan juskii labaad ee mansuubaadka mansuubaadii ayaynu ku guda jirnay markaa waxaynu ka soo warannay mafcuulu bihigii iyo mafcuulu mutlaqii markaa mafcuulkii saddexaad ayaa doonaya sheekhu raxima llah tacala halkan inuu ka sheego oo mafaaciishu shan bay ahayn de wuxuu yidhi sheekhu haadaakani baabulmafcuuli fiihi mafcuulu fiihiga baabkiisii wey waa kii ficilka isaga dhexdiisa lagu sameeyey wa huwa mafcuulu fiihi wa almusamaa lagu magacaabo weeyi darfa zamaani darfu zamaanka lagu magacaabo weeyi wa darfalmakaani darfu makaanka lagu magacaabo weeye fa darfu zamaani darfu zamaanku huwa darfu zamaanku ismu zamaani xilli iyo wakti magicii weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbiyey bitaqdiiri fi bitaqdiiri macnaa fi fi macnaheega qadaristeedana lagu nasbiyey wadalika tusaale naxwu alyawma iyo wixii lamid aweeyi ah alyawma waa maanta wlaylata xalay qudwatan aroorta hore wa bukratan aroorta hore wa saxaran wakhtiga suxuurta gadan berri wa catamatan cisho geelmaalka wa sabaaxan subaxda wa masaa'an galabta wa abadan weliga ayaa lahaa wa amadan la mid wa xiinan wakhti wa caaman sanad wa shahran bil wa usbuucan toddobaad wa saacatan iyo saacad sheekhu halkan raxima allahu tacala waxau ku gudagelay mafcuul mafaaciisha kii saddexaad waxaana loo yaqaanaa mafcuulu fiihi baa loo yaqaanaa nimanka basriyiinta la ydhahdaa waxay u yaqaanaan darfu zamaan iyo darfu makaan bay u yaqaanaan basriyiintu kuufiyiintuna waxay u yaqaanaan mafcuulu fiihi bay u yaqaanaan ama waxay u yaqaanaan maxal bay u yaqaanaan ama waxay u yaqaanaan sifay u yaqaanaan ah, intaba adeed maqashid waa istilaax kuufiyiintu ay leeyihiin walaa mushaaxata fi listilaaxi istilaaxana wax iscidhiidhiya kama jiro dee kuwaana niman baa u yaqaana ka aynu tilmaanay madhab baa u yaqaana kan kalena niman madhab ku tegey oo basriyiin laydhahda iyaguna u yaqaana walaa mushaaxata fi listilaax saxiix walala kaasi waa kaa su-aasha imanaysaa waxa ay tahay darfu zamaanka iyo darfu makaanka sheekhu muxuu meel ugu sheegay wainamaa jamacahuma almusanifu tabcan lilasli fii baabin waaxidi litashaabuhihima wataqaarubi axkaamihima waafrada kula btacriifin yahusuhu lianlaa yashtabiha axaduhuma biاlaakhari cala lmubtaday musanifku waxa musanifku wuxuu u kulmiyey isaga oo raacaya asalkii hore ee ajruumiga ahaa baab keliya way isa shabahaan axkaamtooduna waa ay isku dhowdahay mid kastana wuxuu gaar yeelay tacriif isaga u gaara si una ka kale ugaga eekaan qofka mubtadiga ah ee bilowga ah haddii la soo dhoweeyo oo labada daraf oo isku jira meel tacriif la wihaa ku tacriif la wihaana waxaad odhanaysaa un alsmu lmansuubu bitaqdiiri fi daabidka kulminaya ka dhexeeya waa inta alsmu lmansuubu bitaqdiiri fi intaasa ka dhexaysa haddaba darfu zamaan iyo darfu makaan mafcuulu fi waxa loogu bixiyey ficilku waxaa lagama maarmaana wakti dhaco ah, wakti buu dhexdhacaa ficilku wakti ayuu dhexdhacaa waxaa kaloo lagama maarmaana ficilku makaan iyo meel buu dhacaa de sooma wakti buu dhacaa aye makaan u dhex dhacaana waa lagama maarmaan sidaa aawadeed ba loogu magacaabay mafcuulu fiihi saasaa loogu magacaabay culimooy haddaba tacriif buu leeyahay tacriifkiisi waa kan waa saddex shardi laga helo ismu zamani zaman iyo xili iyo wakti ayuu magac u yahay ismu zamani marka aynu nidhaahno kharaja bihi ismulmakaani maxay nagaga baxaya ismulmakaanka kasoo horjeeda ayaa nagaga baxaya mar haddii aynu nin ismu zamani xilli iyo wakti haddii uu magac u yahay almansuub waa shardiga labaad ee la nasbiyey mansuub haddaynu carabka ku dhufanayna kharaja bihi lmarfuucu walmajruuru maxaa ku baxay marfuucii iyo majruurkii tusaale yowmu ljumucati yowmun mubaarakun baa ya yowmu ljumucati yowmun mubaarakun haye yowmu ljumucati yowmu mika way yawmun mubaarakun labada way gudan yihin soo ma farixtu biyawmi ljumucati waxaan ku farxay maalintii jimcaha dee lama odhanayo waa daraf xagga istilaaxa lama odhanayo waa daraf limaada dee mansuub ma aha shardiguna muxuu ahaa inuu mansuub yaha shardi ahayde inuu kordhigan yaha ya shardi ahaa maxay noqdeen marfuuc iyo majruur bay noqdeen ismu zamaan ha ahaadaane laakiin lama odhanayo waa mansuubde darafkii istilaax ahaan u noqon maayo bitaqdiiri fi maxaa looga jeedaa macnaha fiidu tusiso ayaa laga fahmaya macnihii fiidu ay tusin jirtay ee ahaa istiqraaru shayin fi shayin shay shay ku dhex sugan ayaa laga fahmaya oo hadda markaynu nidhaahno sumtu yowma ljumucati sumtu yowma aljumucati haddaynu nidhaahno siyaamkaaga oo soomka ah halku dhexda ayaa koobay dee maalintaa koobtay yoomka ayaa koobay sooma yoomka ayaa koobay bitaqdiiri fi kolkaa macnaheedaa la qadaraya iyo lafdigeegii lama qadarayo iska ilaaliya lafdigeegii lama qadarayo laakin maxaa meesha ku qadaran macnihii fiidi ay dusin jirtay oo ah istiqraaru shayin fi shayin shay shay dhex degaya iyadu maadaama ay daraf faa'iideyn jirtay macnihii ay faa'iideyn jirtay fiidu oo darafnimo o shay shay ku dhex sugnaada ah ayaa laga fahmayaa maxay duruuftan de duruuftan ama darf makaan ha ahaado ama darfu zamaan ha ahaadee markaa waxaa ku baxaya ismu zamaanka mansuubka ah ee lagu nasbiyey biayri taqdiiri fi fi macnaheega qadaristeeda waxaan ahayn tusaale aayadda qur-aanka inaa nakhaafu min rabbina yawman cabuusan qamdariira qadrigan ku gaari doonaayo yawman baa meesha inoo taalla waa darfu zamaan waxa kale oo inoo yaala waa mansuuba way nasbisan tahay hase yeeshe shardigii saddexaad baa la waayey oo ah bitaqdiiri macnaa fi meesha kuma jiro inaa anagu nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa min rabbinaa rabbigaya ayaan ka baqaynaa yawman maalin baan ka baqaynaa eeg yawmkani waa mafcuul bihiba limaada khawfku isaga ayuu ku dul dhacay oo dadka mutaqiyiinti dee intay adduunyada joogaan bay ilahay kasii cabsanayaan soo ya intay adduunyada joogaan ayay ilaahay ka cabsanayaan soo ma laakiin wuquu eh, ma dhacayo cabsidu ma dhacayso maalinta dhexdeeda maalintaa dhexdeeda ee qiyaamaha maalintaa ma dhacayso laakin maxay dhacaysaa de intan adduunyada ka sii cabsanaya maalintaa laga yaabaaba he alaa ina awliya allahi laa khawfun alayhim walaa hum yaxzanuun markaa yawman taasi waa mafcuulu bihi bay leeyihiin qadrigana insha allahu taala waan ku gaari doonaa adu khulaasada kalaamku waa maxay darfu zamaan waxaa la dhadaa waxa saddex shardi laga helay waa inuu ismu zaman yahay oo xilli iyo waqti magac waa inuu yahay mansuubna waa inuu yahay bitaqdiiri macnaafina waa inuu yahay macnaafi waa in la qadaro lakin lafdigeega la qadari maayo saddexdaa shardi marka la helo ayaynu darfi zamaan haynaa maynaba sidahayn dawaynti ajrumigun ka soco waxyaalaha haddaba naasibka ah nasbiya darafka waa ficil ama waa shibu ficil waa ficil oon garanayno ama shibu ficilo sida ismu faacil waxyaalaha lamidkaa ah? ka wuxuu leeyahay darfu zamaanka dee duruuf fara badan sheekhu u sheegay duruuf badan ayaa u sheegay waxa kamida mid a alyawm baa ka mid yawm afar sigood baa loo isticmaalaa isagoo mucarafa waa la isticmaalaa oo al lagu macrifeeyo sumtulyawma waxaa kale oo la isticmaalaa isagoo mudaafa sumtu yawma alkhamiisi waxaa kale oo la isticmaalaa isagoo munakara sumtu yawman saddexdaba waa lagu isticmaalaa qabso isagoo mucarafa isagoo mudaafa isagoo munakara saxiix walala ama ama isagoo maqruun ala iyo isagoo mudaafo la idaafeeyey iyo isagii oo munakar oo nakira oo labadaaba ka khaaliya iyo maxaa la dhahdaa waa min uluuci fajr saadiqi fajru saadiqa dhalashadiisa laga bilaabo ilaa guruubi shamsi ilaa cadeedu intay ka dhacaysa inta udhaxaysa ayaa yoom la dhahdaa waa inaynu soo ufahno tariifkiisa ka labaadu inoo tilmaamay waa alaylata laylada lafteeda iyada saddexdii baa ku banaan inay maqrun bial tahay ictakaftu laylata xalay baan ictikaafay iyo in la idaafeeyo ictakaftu laylata ljumucati iyo inaad labadaba ka maranto munakar tahay ictakaftu laylatan saddexdaas ayaadna ka soo baxaysa maxaa laylana la idhahdaa waa min guruubi shamsi cadada dhicitaankeega laga bilaabo ila uluuci fajri ilaa fajr saadiqu intau ka dhalanayo maxaa loo yaqaanaa allayla loo yaqaana masl faanay ta saddexaad uu tilmaamay waa udwatan zurtuka udwata sabti waxaan ku soo ziyaaranayaa maalinta sabtida aroorteeda lafdiga udwa iyo lafdiga bukri waa isku culimay iska ilaaliya Ah, waa isku macno wey saafartu bukrat alkhamiis waa aroorta hore weeyaan waa awalu nahaar weeyaan ama waa min salaati subxi ilaa uluuci shamsi saasay noqonaya min salaati subxi salaada subax ka bilow ilaa inta qoraxdu ay kasoo soo baxayso ayaa la iyo bukratan hadaba gudwatan iyo bukratan waxaa bannaan in la tanwiiniyo iyo inaan la tanwiinin haddii la tanwiiniyo waxay noqonaysaa de markaa nakiray noqonayo waa gudwata ayin yawmin kaana waa maalinun aroortooda hore maalinta doonta ha ahaato haddee laakiin la idhahdo qudwata iyo bukrata haddee la idhahdo oo markaa hore waxay noqonayaan munsarif bay noqonayaan haddii la tanwiiniyo haddee tanwiinta laga daayana maalaayansarif bay noqonayaan maalaayansarif hadday noqdaana waxaa la doonaya ciladii sarfiga udiiday sooma cilada sarfiga udiidana waxay noqonaysaa calam maca taniitha taniikaasina waa kii bikeyri alifka ahaa calam maca tanii baa udiiday waana isku macno tashanaaduu sheegay waa istayqadtu saxaran wakti suxuuran baraarugay tan lafteeda waxaa ku bannaan in la tanwiiniyo iyo inaan la tanwiinin haddii la tanwiiniyo waa munsarif haddii tanwiinta laga daayana waa maalaayansarif hadday maalaayansarif noqotona ciladii baa lagaaga baahan yahay soo ma ya maxay noqon marka waxa u diidaya kitaabka awalkiisa aynu kusoo marne waa calam maca cadli de soo min asaxari baa laga keena ohan jira min asaxari saxaranta tacriifkeeguna waa aakhiru leyli habeenka aakhirkiisa iyo dabayaaqadiisa way qubayla alfajri fajriga ka horow ayaa suxuur loo yaqaana ta lixaada sheekhu uu tilmaamay waa hadan hadan weeyi sa ukrimuka waxaan ku karaamayn doonaa hadan berri baan ku karaamayn doonaa daabitkeeduna waa maxay ismun ismun lilyawmi aladii bacda yawmika aladii anta fiihi maalinta adigu aad ku dhex sugan tahay maalinta ka dambaysa ayaa hadan loo yaqaana berri waa sidaa soo ka soco ta toddobaaduu sheegay waa catamatan catama bifatxi ta tada sare tada hore marka la fadxiyo waa thuluthu leyli lawal habeenka marka saddex meelood loo qaybiyo thuluthka hore ayaa catamo loo yaqaana waa xilliga cisho geelmaalka ji'tuka waxaan kuu imid dabaad odhanaysaa catamatan waktigaasi cisho geelmaalka sabaaxan kharajtu min albeyti guriga ayaan ka baxay sabaaxan wakti subaxa waa awalu nahaar maalinta awalkeega hore wey masaa'an daakartu darsi cashirkaygii ayaan mudaakareeyey masaa'an galab waa min zawaali shamsi cadadu marka ay zuushay iilato ilaa nisfi leyli ilaa habeenka kale barhkiisa lagala gaadho ayaa masaan loo yaqaana abadan laa tasxab ilashraara dadka sharwadayaasha ah la saaxibin abadan weligaa abadanna waa maxay waa azamaan lmustaqbal waa zamanka mustaqbalka alladi laa nihaayata lah gebagaba iyo meeluu ku dhammaadana aan lahayn amadanna waa lamid la ukalimu zaydin zayd la hadlimayo amadan weliga yaa lahay xiinan baa timiday xiinan waa ismun lizamanin mubhamin waa wakti wuxuu magac zaman mubhama oo ibhaamsan oo mubham ah ayuu u yahay magac qara'tu waan akhriyay xiinan wakti un baan akhriyey waa mubham soo ma aragti caaman ikhtarabtu waxaan hariib noqday iyo waageeni caaman sanad idil baan waageeni ahaa hariib aan ahaa wuxuu la muraadif yahay caaman iyo sana ayaa isku mid a oo waa laba iyo toban bilood weeyaan caaman iyo sanatan culimadu waa waxaa loo kala adeegsadaa sanatan haddaad aragtid bay yidhahdan marka waxaa loo adeegsadaa abaarta bay caamanna waxaa loo adeegsadaaban waqtiga barwaaqada waana isku macnuun caaman iyo sanatan waayahay shahran bay noo timiday sumtu waxaan soomay shahran bil baan soomay haye iyadna waa soddon maalmood ama waa sagaal iyo labaatan maalmood usbuuc bay noo yimiday dee usbu tatawactu usbuucan oo kale usbuucana waa toddoba maalmood waxaa laga bilaabaa mil maalinta ugu horeysa waa axad maalinta ugu dambaysaana waa sabti sida uu leeyahay ibnu kahiir marka uu fasirayo aayadda qur-aanka ina ciddata shuhuuri cinda allahi itna cashara shahra waxay ka bilaabaysaa buu leya maxay axad waxayna ku dhamaanaysaa buu leya sabti qowl kalena wuxuu leya mayna sabti baa u horeysa jumcana waa ku dhamaanaysa adu usbuuc waa toddoba maalmood unde waanaysaa u fahamti saacatan baa timiday intadartuka saacatan waa tii lix iyo tobnaad lix iyo toban buu ka sheegay saacad ayaan ku sugayay iyadana waxaa lagu idlaaqa tutlaqu cinda alcarabi cala zamani lmubham waktiga mubhamka ayaa iyadana lagu idlaaqa halkaa culimay waxaynu ku dhamaynay mafcuulu fiihiga sababta loogu magacaabay iyo magacyada uu leeyahay iyo cidda magacaantaasi u kala taqaana iyo darfu zamaanku tacriifka uu leeyahay iyo alfaada loo adeegsado intaasaynu ka baxnay wa darfu lmakaani darfu makaanku huwa darfu makaanku ismulmakaani boos iyo meel magaceed weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinayo bitaqdiiri fi bitaqdiiri macnaa fi fi macnaheega qadaristeedana lagu nasbinayo wadalika tusaale naxwu amaama iyo wixii lamid a weeye xagga hore wa khalfa xagga dambe wa qudaama xagga hore wa wara'a xagga dambe wa fawqa xagga sare wa taxta xagga hoose wa cinda agta wa macala jirka waizaa muqaabilka waa meesha kugu beegan waxidaa muqaabilkaaga meesha kugu beegan wa tilqaa muqaabilka wa haadihi tan tan ahalaaatu ee saddexda macnaaha ay macna halaaati halaatada macnaheegu waaxidun mid keliya weeye wahama meejaa weeyi wahunaa halkan weeyi waay halkana waa maxay waa darfu makaanka tacriifkiisi weeyaan darfu makaanka wuxuu ku tacriifiyey ismulmakaani meel iyo boos buu magac u yahay mar haddaynu ismu makaan elin maxay naga baxay kharaja bihi ismu zamaan maxaa ka soo horjeeda de ismu zamaan baa ka soo horjeeda laba shardiga labaad almansuubu kharaja bihi lmarfuucu wlmajruuru acjabanii makaanu zaydin ka waran dee lama odhanayo waa darfu makaan min xayu istilaax jalastu fi makaani zaydin lama odhanayo de sooma waayo waa marfuuc iyo majruur maxaynaynu doonaynay mansuubaan doonay caamilka nasbigaana waa sidii kaleo waa ama ficil ama shubu ficil weeyi bitaqdiiri finati un bay lamid tahay oo macnaheedaa la qadarayaaye lafdigeega lama qadarayo lafdigeega lama qadarayo waayahay waxaa ka baxaysa tanna isagii oo mansuuba laakin bitaqdiiri macnaa fi aan lagu nasbinin tusaale axbabtu makana zaydin axbabtu waxaan jeclaaday makaana zaydin zayd booskiisaan jeclaaday ya xubbiga iyo jacaylku muu ku dul dhacay mise u dhexdhacay wuu ku duldhacay sooma inuu dhexdhacaanan doonayna sooma markaa kaasina halkaasu ku baxay halkaana maxaynu ku ana saddexdiisi shardi ismu makan maaa l maxaa la ha darfu makan waa ismu makan waana mansuub almansuub bitaqdiiri macnaa fi halkaasi waa shuruudiisii muxuu inoo raaciyey alfaadii buu inoo raaciyey iyadana oo uu tiriyey alfaad fara badan duruufta makaanka in fara badan buu iyadana ka tiriyey amaam uu horreysiyey bifatxi lhamza a waa la odhanaya waa bimacnaa qudaamo weeye xagga hore ala amaamo waa xagga hore jalastu waxaan fadhiistay amaama shaykhi sheekh hortiisaan fadhiistay khalfa waaditu qudaama xagga horay kasoo horjeeda salaytu waxaan ku tugaday khalfa alimaami imaamka gadaashiisa waa labaad ta saddexaad qudaama qaafka god daalka nashad qudaama khalfay kasoo horjeeda waqafa aljeyshu ciidankii waxay istaageen qudaama alcaduwi cadowga hee hortiisa waraaa bilmadi eeg waraaa maxay muraadifiyadna u tahay la macno tahay khalfi waa isku waa xagga dambe waqaftu waxaan istaagay waraa alimaam imaamka xaggiisa dambe inkasta oo mararka qaarkood waraay ama bimacnaa amaama ay ku timaado wakaana kaana waraa'ahum malikun ya'khudu kula safiinatin asba aayadda qur-aanka wa kaana ay wakaana amaamahum hortooda waxa ahaa malikun boqor ya'khudu kula safinatin asba doon kasta oo cusubhe waa qaadanayo wuu dhacay laakiin hadday in iyo waxa ay leedahay mmu qaadanayn markaa waraa'ada waxay leeyihin culimadu bimacnaa amaamo wey markaa waraa'a laba macno leh iyadoo muraadif laa khalfa iyada oo wara oo bimacnaa amaama ade labada macnoba waa ay leedahay fawqa waa almakan alcaali waa meesha sare wey jalastu waxaan fadhiistay fawqa almimbari mimbarka dushiisa jalastu ficil wafaacil dee iraabtidega waad baratee meelate fawqa waa mafcuulu fi darfu makan mansuub cala darfiyati lmakaniya o calaamati nasbina fatxatun dahiratun cala akhiri darafkuna ficilka ka horeeya caamilka jalasu ku tacaluqaya fawqa mudaafa mimbarina waa mudaafili waa iska baside taxta iyay ka soo horjeedaa fawqii ka soo horjeeda waa hoosta nimtu waxaan seexday taxta shajarati geeda hoosteeda cinda ismun limaa qaraba min almakaan meesha kuu dhow baa la dhada jalastu waxaan fadhiistay cinda zaydin zayd agtiisaan fadhiistay maca laba luqaa ku banaan bifatxi lcayni bifatxi lmiimi maca sukuuni lcayn iyo bifatxi lmiimi maca fatxi lcayn mac maca labadaasaa banaan laakiin sida afsaxi waa maxay maca weeyaan sheekh maca weeyaan ismu limakaani lijtimaac maga ayay u tahay meesha lagu kulmayo jalastu waxaan fadhiistay maca zaydin zayd la jirkiisa anu zayd musaaxib la oo la jira ayaan fadhiistay izaa bikasrin hamza hamzada kasri dheereena izaa bimacnaa muqaabil weeyaan jalastu waxaan fadhiistay izaa zaydin zayd beegiisa meesha ku beegane muqaabilka u ah waa la mid daal dhib ilaa la akhriya waana lamadaya xidaa jalastu xidaa zaydin zayd muqaabilkiisaan fadhiistay tilqaa'a bimacnaa izaa iyadna jalastu waxaan fadhiistay tilqaal kacbad kacbada muqaabilkeeda thama ma alfarqu bayna huma wa humma hummi waa maxay waa xarfu cadad hammina waa daraf haddaba eg hamma bithaa musallatha lana fadxiyo hamma la idhaahdo waa ismu ishaarati lilmakaani lbaciid waa ismu ishaare muxuuna makaan u yahay muxuuna ku dhacayaa makaanka fog hama waa me waa halkaasay noqonaysaa ya jalastu waxaan fadhiistay hama halkaasay noqonaysaa hunaa baa inoo timiday haada god hunaa hana shadin ismu ishaarati lilmakaani alqariib waa ismu ishaare meel dhow ah huna jalastu huna halkanaan fadhiistay wey laakiin asmaada ishaarada kolkaynu maraynayn soo marne haddee la kasriyo haada oo hi laydhaa ama la fadxiyo ha laydhaa nuunkana la shado hinna hanna maxay ku dhacaysay makaanka fog saasay aad bay la tahay sooma takitaanka awelkiisan kuso qaadan meesha fog bay ku dhacaysay halkaana maxaynu kaga baxnay tacriifka uu leeyahay darfu makaanku iyo duruufti makaanka ayuu halkaa ka baxo iyadana saddex inooga sheegay kii horena lix iyo toban inooga sheegay wuxuu yidhi sheekhu wa jamiicu asmaa'i zamaani asmaa'ada asmaa'u zamaanka a ah dhammaantood taqbalu waxay aqbali asmaa'adaasi annasba nasba ayay aqbali cala darfiyati darafnimo lagu nasbiyo laa farqa farqi fii dalika nasbahaasi muu ahaanin nasba aqbalidaasi bayna almukhtasi ka mukhtaskaa oo minhaa ay min asmaai zamaani asmaada zamaankaa kamida iyo walmacduudi ka macduudka iyo walmubhami ka mubhamka wa jamiicu asmaai zamaani asmaada asmaau zamaanka a ah dhammaantood taqbalu waxay aqbali ay hiya asmaadaasi annasba nasba ayay aqbali cala darfiyati darafnimo lagu nasbiyo laa farqa farqi kaa'inun mu ahaanin fii daalika nasba aqbalinta bayna almukhtasi ka mukhtaska oo minhaa asmaa'ada zamaanka ah kamida iyo walmacduudi ka macduudka oo minha asmaadaa kamida walmubhami ka mubhamka oo minhaa de asmaadaa kamida wax farqiga udhexeeya ma jiro oo maxaa looga jeedaa mukhtas iyo macduud iyo mubham wanacni bu yihi sheekhu waxaan ula jeednaa haddii aanu naxwiyiin nahay bilmukhtasi mukhtas waxaanu uga jeednaa ma shay ayaanu ula jeednaa maadaasi waa maay marka maxay noqonaysaa Ah, maxay noqonaysa icraabaan ma halkay taala wanacni waxaan ula jeednaa bilmuktasi muktas waxaan ula jeednaa maa shay baan ula jeednaa ya faacila mafcuul mafcuul manayn mafcuulku muxuha waa ficilka faacilka kuduldhacaya manayn oo kaade ficilkii facilka muna kuduldhacayn wanacni waxaan ula jeednaa bilmuktasi muktas waxaan ula jeednaa ma shay baan ula iska ilaaliya macaaniya ma cashrun idaa rumta caddaha faxaasil calaa beytin shahiidin taqarara satafhamu sharta lwasfi facjab linukrihim bikafin wanafyin ziida darfan wamastara wayuczaa ila alasmaa'i min daaka shadraha waakhira shadrayha xuruufan kamaa taraa horeynu soo barnay intaas beytka u soo noqnoqda in badan maa shay baanu la jeednaa maaga oo yaqacu dhacaya ay huwa maagu jawaaban jawaab xaala uu yahay limataa mataa uu yahay wadalika naxu yowma alkhamiis iyo wixii la mid ah weey taquul waxaad odhanaysaa sumtu waxaan soomay يوم الخميس baan soomay wanacni waxaan ula jeednaa bilmacduudi waxaan ula jeednaa ma shay maaga oo yaqacu dhacaya ey huwa maagu jawaaban jawaab xaalo uu yahay likam kam u dhacaya ama likam kam xaalo uu yahay jawaab likam kamna jawaab uu yahay wadalika tusaale kale usbuuci taqul waxaad odhanaysaa ictikaftu waxaan ictikaafay usbuucan baan ictikaafay wanacni waxaanu la jeednaa bilmubhami mubham waxaanu la jeednaa ma shay baanu la jeednaa maaga oo laa yaqacu aan dhacayn ay huwa maagu jawaaban jawaab xaalo uu yahay lishayin shay jawaab uu yahay shayga oo minhumaa kam iyo mataa ka mida wadalika tusaale kalxiini xiin iyo wixii lamida weeyaan walwaqti iyo waqti naxu ja taquul waxaad odhanaysaa jalastu waxaan fadhiistay xiina waqti wa waqtan iyo waqti baan fadhiistay halkan wuxuu ka sheegayaa sheekhu raxima allahu tacala wuxuu kuu sheegayaa darfu zamaanku dhammaan wuxuu aqbalaa in lagu nasbiyo darafnimo ama mubham ha ahaado ama mukhtasaad oo sida farqiga udhexeeya oo maxay hadii lagu idhaahdo darfu zamaanka dhammaantii ama mukhtas ha ahaado ama mubham ha ahaadee isaga darafnima lagu nasbiya saxiix walala darfu makaanka miyaa ka mubhamkaa unbaa lagu nasbiya isaga darafnimo amaa ka kale miyaa xarfujariy waxba lasoo qadariya intaasuu soo wada haddaba darfu zamaankiibuu saddex ka dhigo wuxu waa mid mukhtasa iyo mid macduuda iyo mid mubhama waa saddexdaa mid mukhtas waa maxay mukhtas wuxuu yidhi loola jeedaa tacriifkaas maad xifdiyaysaaba maa yaqacu jawaaban limataa mataa buu jawaab u dhaca qaacidana qaata haddaad aragtaan waqaca maadadeeda wow iyo cayn wow iyo qaaf iyo cayn mutasarifaadeeda ama maadi ha ama mudaaric ha ama master ha ismi ka dambeeya oo nasbisanba haddii ku aragtaan fi luqa alcarabiya waa xaalo qaacidada qaat horan maanu soo baraarujin maadada waqacaa iyo mutasarifaadeeda hadii aad aragtaan ismi mansuubo oo ka dambeeya xaalnima lagu nasbiya weligiiba intaa ma fahamtaan mataa fi luga alcarabiya tanqasimu ilaa qismayn laba qaybood bay u qaybsantaa mataa shardiya iyo mataa istifaamiya markaa mataadan loo jeeda waa mataade waa mataadi istifaamiyada ayd weeyaan waa yahay mataa tasir ama mataa sumta xillimaad soontay ya waa ina noqon karo mukhtas haddee y ywm alkhamiisi suntu ywm alkhamiisi mina jawaab noqon karin waa mukhtas marka wa waa mukhtas baa la odhanaya alyawma haddee tirahdo ka waran mataa sumta alyawma jawaab ma noqon karta wa noqon karta waa mukhtas marka waana saa ufahmi kartid mukhtaska haddee mataaba jawaab uu dhici karo waa mukhtas baa la maxay noo yimiday waxay noo yimiday macduudkii macduudkiina wuxuu ku yidhi waa maa yaqacu jawaaban likam cam buu jawaab u dhaca cam cam fi lua alcarabiya tanqasim ilaa qismayn iyado laba qaybood bay uqaybsantaa cam khabariya iyo cam istifaamiya camtan ma khabariyadiiba la waa tii istifaamiyada ahayd iyaduna waa tii istifaamiyada ahayd su-aal waxaa lagu yidhi kam ictakafta waar intayna baad ictikaaftay waxa jawaabu noqon kara ayuu noqonaya usbuucan cadad baan doonayna cadad len usbuucan mayna saxayn shahran mayna saxayn waa sax markaa kaasina maxaa la dhahdaa macduud baa la dhahdaa waa maa yaacu jawaaba likam alstifaamiya mubhamka miya mubhamku jawaab uma noqon karo labadan mid kamid kamna jawaab uma noqon karo matana jawaab uma noqon karo waa sida xiin iyo wakti oo kale mataa sumta xiinan baa tiri dee inaad waa lagu ogaa lakin waktiga magacow mau noqon kara jawaab uma noqon karo ictikaftu waan ictikaafaad tiri kolkaasaa tii xiinan ya inaad ictikaaftay waa lagu ogaa ood itikaaftay waktiga wakti kamid a laakin de cadad ku xadi cadad ku xadi marka mubhamku mata iyo kam jawaabu ma dhaco markaas kusoo duuduubo asmaada zamaanka waxay aqbashaa in darafnimo lagu nasbiyo ama mukhtas ha ahaado ama macduud ha ahaado ama mubham ha ahaado intaa ma isla fahnay waay laqmaduna ay fududahay miya falaa yunsabu lama nasbiyo minhaa asmaada makaanka xaggeega calaa darfiyati darafnimo laguma nasbiyo ilaa alaaatu anwaac nooyo saddex mooyaane darfu makaanka isaga saddex kamida unbaa darafnimo lagu nasbiyaa inta kale kasoo hadhay miyaa laguma nasbiyo alnawcu awalu nooca hore almubhamu weeyi waa mubham wadalika mubhamkaasna ka asmaa iljihaati jihaadka asmaadiis oo kale weeyi ya asmaadii asiti ya ka waran asmaadii lixda ahayd sax miya mise jihaadkii asitima idhana ya ya labadaba waa laga nactiyen karaa labadaba waa laga nactiyen karaa hase yeeshee waxaa la eegaa macnaha u munaasabkaa kolba ka munaasabka ku yaa loo eega iska ilaaliya kolba ka munaasabka kuyaa ayaa loo eegaya dee asmaadu lix maa asmaado dhan mi lixma mi lix maa laakiin jihooyinka li jihooyinka ayaa lixa ruuxa marka la eego lix jiho kama kama marhnaanayo xagga hore iyo xagga dambe midig iyo bidix aye kor iyo hoos waa lixdaa jiho soo ma laakiin asmaadii dee lix maaha asmaado dhan mi lixba may markaa waxaan ka sifaynana markaa jihaadkan ka sifaynana ka asmaailjihaadi jihaadka asmaadeeda oo kale weeyaan jihaadkii asiti lixda ahaa wahiya sitadaasi fawqa xagga sare weeyi wa taxta xagga hoose weeyi wa yamiine midigta weeyi waa xikaaye wa shimaalo bidixda weeyi wa amaamo xagga hore weeyi wa khalfo xagga dambe weyi iyo wamaakii weeyi ashbaha shabahay ay huwa maagu ha sitadan shabahay wthaaniy wanawcu thaani nooca labaadna asmaa maqaadiri maqaadirta waxyaalaha wax lagu sarjaro asmaadooda weeyi wadalika tusaale kalmiili miil iyo wixii lamid a ah weeyi iyo walfarsakhi arifoof iyo walbariidi gelin qabows wadalika tusaale naxu sirtu waan socday miilan baan socday maylan iska ilaali waa masdere falaa tamiilu kulla mayli xalay baan soo qaadanay wathaalithuka saddexaad maa kii weeyi kaana ahaaday mushtaqan mid laga soo dhambashay min masderi caamili caamilkiisa masderkiisa laga soo dhambashay wadalika tusaale naxu jalastu waan fadhiistay majlisa zaydin zayd makaanu fadhigiisa ayaan fadhiistay qaala lahu tacaala allah wuxuu yidhi waanaa bay yidhahdeen annagu kunaa waxaanu ahayn naqcudu kuwa fadhiista minhaa min asamaai samada xaggeega maqaacida makaano fadhi ayaanu ka fadhiisanayn liajli samci baananu u fadhiisanaynay u fiirsada wuxuu leeyahay asmaa'ada asmaaulmakaanka la yidhaahdo iyada darafnimo waxaa lagu nasbiyaa un saddex mubhamka kalaydhaa waa kii aan kuu sheegaye waa mubham waxaa kaloo soo raaca asmaada loo yaqaano asmaa lmaqaadiir asmaada loo yaqaano asmaa lmaqaadiir waa asmaada maqaadirta kutusinaysa de masaafo macluuma oo la garanayo iyo waxa mushtaq u ah waxa laga soo ishtiqaaqay laga soo jaaxay caamilka meesha yaala masterkiisa saddexdaasi un baa darfu makaankana darfnimo lagu nasbin karaa ama intaa wixii ka soo hadhay laguma nasbin karo isaga ayaa soo wada oo tusaale eega fawqi maxay mubham u tahay ma mubham ya madaxaga wixii ka sareeya ka bilow ilaa maa la nihaaya taxta ka waran ya taxta halkan ka hoosayso ka bilow ilaa iyo sii socown mina mubahan lama koobi karo waraa'a ka waran ya xaggan ka dambaysa xaggaaga dambe laga bilaabo ilaa addunyada halkay ku dhamaato wadunde yamiin ka waran waa w midig unaadi xiga mina mubhamanayn marka shimaalna ka waran waa wada mubham marka gebi waa wada mubham waa yahay Eh, wuxuu leeyahay mubhamka duruufta makaanka waxa la rabaa waxaan suuro lahayn ama xuduud maxsuura waxba taa iskusi klifina waxbaa iskusi kalifina marka macnaha un fahma macnaha guud ahaan wuxuu ku leeyahay asmaa'ada asmaaulmakaanka ah darafnimo waxaa lagu nasbiyaa saddex nooc saddexdaasun ku dheg asmaa'ada mubhamka waa asmaauljihaadka iska xifdi waa mubhame iyo asmaada asmaaulmaqaadirta sida miil oo kale miil waa maxay waa afar kun oo tallaabo farsakh waa maxay waa saddex mayl waa saddex miil beriidku waa maxay waa afar farsakh xagga hoosu inoogu sharaxaya marka asmaada asmaaulmaqaadirta iyaguna masaafo mucayana ku tusinayana darfmakaannimo ayaa lagu nasbiyaa masla fahne hada wixii mushtaq u ah caamilka meesha yaalla masterkiisana waxaa lagu nasbiya isagana darfumakaannimo ayaa lagu nasbiya waayahay ka soco dee jalastu fawqa kama iska odhanaysa jalastu taxtaka baa iska odhanaysa waa iska basiid farsakhana wuu kush dee kuwa maqaadirtana wuu kuusha sirtu milan baad odhanaysaa milan ega maxaad ku nasbinaysaa darf makaanimad darf makaanimaad ku nasbinaysaa maa kaana mushtaqan min masdari caamilina fahm maa shay weeyi maaga oo kaana ahaaday huwa maagu mushtaqan mid laga soo jeexday min masdari caamilihi caamilkiisa masderkiisa u fiirso jalastu majlisa zaydin jalastu ficliya faalmenayn majlis waa maxay waa darfu makaan zaydin muna mudaafiliyayn haddaba u fiirso majlis waa maxay ya waa darfu makaan waxaynu ku baran doonaa sarfiga haddaba majliskan waxa laga soo qaatay caamilkan ka horeeya ee jalasa masterkeeda oo ah juluus masle banaad oo ah juluus oo ah juluus wa anaa kunaa naqcudu minha maqaacida maqaacid waa maxay waa darfu makaan sooma waa jamacuni layna maqcad baa la jamciye layna haye ficilkan ka horeeya ee naqcudu a ee caamilka waa de eh, masterkiisa laga soo qaatay oo qucuuda de hadda ma isla fahne ma adag tahay me maadka ila tahay maadka maadka waay marka wuxuu ka saa waa inay xuruufta xuruufta shaygan darafka noqday xuruuftiisa iyo xuruufta caamilku waa ina isku mid yihin wayn macnuu waa ina isku mid noqdaan hadday isku mid noqon waayaan ka waran hadday isku mid noqon waayaan darafnimo lagu nasbin maayo tusaale waxaas ka tidhi jalastu madhaba camrin ma isku xuruufa ya ma hade markaa fi baad iskaga nasbinaysaa jalastu maxaad odhanaysaa fi madhabi camrin baad iska odhanaysa waayo xuruuftoodii ayaa iskhilaftay ama asmaa makan asmaa makan miya falaa yunsabu lama nasbiyo minhaa asmaada xaggeega cala darfiyati darafnimo laguma nasbiyo ilaa alaaata anwaac noocyo saddexa mooyaane alawaliyu anawcu lawalu nooca hore almubhamu mubhamka weyi wadalika mubhamkaasina ka asmaai jihaati jihaadka asmaadooda oo kale weyi jihaadkii asiti lixda ahaa wahiya sitadaasi fawqa weeyi wa taxta weeyi wa yamiino weeyi wa shimaalo weeyi wa amaamo weeyi wa weeyi iyo wamaa weeyi ashbaha shabahi huwa maagu ha asmaadan shabahay oo xagga ibhaamka oo kale ka shabay kuwan waa wada ibhaam soo ma wixii ibhaam ka shaba oo kale iyaguna sesa naaxiye iyo makaan iyo inde iyo kuwaasoo kale noqonaya wathaniy ah, wanawcu haani nooca labaadna asmaau lmaqaadiri maqaadirta waxyaalaha wax lagu sarjara asmaadooda weey kal miil sida miilka oo kale waa afar kun oo tallaabo wlfarsaki farsak waa saddex miil wey wlbariid waa saddex farsak naxu sirti waan socday miilan baan socday wthaaliu ka saddexaadna maakii weyi kaana ahaaday huwa maagu mushtaqan mid laga soo jeexdo laga soo ishtiqaaday min masteri caamilihi caamilka meesha yaala masterkiisa naxu jalastu majlisa zaydin qaala allahu alla wuxuu yihi tacaala allah sareeye waanaa kuna naqcudu minha maqaacida lisami wamaa kii caddaa ka soo huwa maagu haadii tan ka soo hadhay tan ahalaaata alan waaca ee aan min asmaa makaani xaalada uu ka laa yajuusu ma banaano intisaabuhu maa caddahaasi nasboonkiisa calaa darfiyati darafnimo ku nasboomaa oo falaa taquulu ohan maysid jalastu waxaan fadhiistay albayta baan fadhiistay walaa sallaytu lmasjida masaajidka ayaan ku tukaday walaa qumtu ariiqa ariiqa ayaan istaagay sidaa ma odhanaysid walaakin ha yeeshee xukmuhu madkuurkan xukunkiisa an tujarahu waa inaad ku jartid bififi waa inaad ku jartid fi baad iskaga jaraysaa wa qawluhum ay wa qowlulcarabi carab odhaahdooda ay yidhaahdeen wasakantu lbayta gurigii ayaan degay mansuubun waa la nasbiyey cala tawasuci tawasuc iyo ballaadhasoo ayaa lagu nasbiyey bisqaadi lkhaafidi khaafidkii wax khafdinayay ridistiisa la waasicsaday wuxuu ku leeyahay saddexdan nooc wixii ka soo haray waa saddexdee almubham ka asmaai aljihaad iyo asmaa lmaqaadiir iyo maa kaana mushtaqan min masteri caamili saddexdaa wixii ka soo hadhay duruuf makaana ma banaano darafnimo in lagu nasbiya oo ma odhanaysid jalastud bayta gurigii baan fadhiistay albayta waa daraf soo maa bayt gurigu waa darafta waa meel kukoobeysa mayna wuu kukoobaya darafnimaan ku nasbinaya ma odhanaysid limaada dee mubham maahe waa mukhtas guriga waa la yaqaana inta u yahay salaytulmasjida masaajidkan ku tukaday ma odhanaysid salaytulmasjida dee masaajidku inta mitira uu yahay waa la garanaya sooma mubham muu yahay isagu dee m mubham ma ah waayo see la yeelaya fi baa lagu jiraya maxaad odhanaysaa jalastu fi lbeyti salaytu fi lmasjidi saasaad odhanaysaa maxaa dhacay mayna isku mid ahayn ma isku mid maaha aslaytulmasjida iminka almasjida ficilkan ka horeeya masderkiisi miyaa laga soo ishtiqaada ya salla min atasliyati baa laga keenay sooma masjidna min asujuudi wayan masderkiisi sooma ma isku mid maa marka may de isku midna maa inti midna maaha ya asmaamulmaqaadiir maaha may tahay mubhamna maaha sooma maa kaana mushtaqan min masdari caamilina may tahay dee ha kula habsaamin marka ee maxaad samayni si usoo qadar fi u soo qadaroo dhe sallaytu fi lmasjidi dhe sheekh ya qumtu fi ariiqi dhe qumtu fi ariiqi dhe saddexdaas waa iska ilaalinaysaa mubhamka asmaa lmaqaadiir maa kaana mushtaqan min masdari caamili waayo sawta carab laga arkay iyagoo yidhi dakaltu lmasjida wasakantu lbeyt hadda say yidhahdeen seed o dhan waxuu ku leeyahay mansuubun cala tawasuci tawasuc baa lagu nisbiyey tawasuc waa maxay waa meelii la odhan jiray nisculkhaafidka soo ma gelinaysa ficilkii laazimka ahaa ee ku gudbi jiray xarfujarka ayaa laga dhigayaa oo la dureersiinaya sidii mucadaha oo kale oo see loogu dureersiinaya xarfu jerkii ayaa la jaraya xarfu jerkii maadaama oo la jaray e waxaa ka dambeeya isaga ayaa nasbinaya waa tawasuc maxaa la tawasuc soo la ballaadhsaday ya in la gooyo xarfujerkii de xarfujerkii in la gooyo markaa maxaaba laga soo qaaday sidii mucadoo kale sidii mucadoo kale kaasi markaa laguma nasbin darafnimaad odhanaysaa eeg macneegu waa sidaa intaa waanad ka fahamtid dakhaltu lmasjida iyo sakantu lbeyta carabtu ay yidhaahdeen darafnimo laguma nasfine waa min baabi tawasuc baad odhanaysaa shee ama waa min baabi niscu lkhaafid baad iska odhanaysa hadda ma isla fahnin ee darafnimaa lagu nisbiyey ha ka aqbalin waayo saddexdan mid kamida ma hadde saddexdan mid kamida ma hadda ma fahamteen tawasuc baa lagu nisbiyo maadaama oo xarfu jerkii la xadfay ficilkii laazimka ahaun baa loo gudbiyey maxay wixii markii hore ay ku gaaraya xarfu jerka walaakin ha yeeshe xukmu an tujaraw bifi waa nadfii ku jartid wa qowluhum ay wa qowlulcarabi carabta qowlkooga ay yidhahdeen dakhaltu lmasjida masaajidkii ayaan galay wa sakantu lbeyta gurigii ayaan degay mansuubun mid la nasbinayo weeyi cala tawasuci waasacsasho ayaa lagu nasbinayaa bisqaadi lkhaafidi khaafidkii ridistiisa la waasacsaday waa iska basiid bay waa intii ajrubina wax adag male baabu lmafcuuli min ajli wallahu aclam subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk